المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال أرواح سنتي من حيث ورودها إلينا waxaynu ku jirnay qaybinihii sunnaha la qaybinayay marba marka dhinac la iska taago marka aqsaamu sunna anwaacu sunna sunnaha noocyaalkiisa min xaysu wuruudiha ilayna aroorka innaga inoo soo aroortayna soo gaadhay marka laga eego asunnatu sunuhu min xaysu turuqi wusuuliha ilayna sunuhu marka laga eega xagga waddooyinka inagu soo gaadhay ay min xaysu riwaayatihaa xagga marka laga eego werinteeda wa huwa yani welindaasina ma yucabaru canhu waa ka laga cabiro bisanadi sunna sunnaha sanadkiise tanqasimu waxay u qaybsamaysaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood sunna mutawaatira wa sunna mashhuura wa sunnati axaad saddexaasay u qaybsamaysaa wa hada taqsiimuna cinda alxanafiyati ayuu ahaaday ama cinda aljumhuuri fa sunnatu qismaani jumhuurka agtooda sunnuhu waa laba qaybood lka hore sunnatun mutawaatira wa haaniya sunnatu laxaad waa labadaa ama sunnatu lmashhuura fahiya cindahu agtooda qismun min aqsaami sunnati alaxaad waa qayb ka mida ah un qaybaha ay leedahay sunnaha axaadii wala yajcaluunahaa kamana yeelan jumhuurku qisman qaa'iman binafsihi qayb u taagan naf ahaantiisa kama yafcalu alxanafiya sida ay xanafiya ay sameeyaan waxau leeyahay sheekhu sunnuhu marka laga eegee la yska taago xagga duruqda iyo waddooyinka aynagu soo gaadhay xagga warinteeda marka laga eego waana waxa loo yaqaano sanad sunna ama sanadu xadiid waxa loo yaqaano weeye waa raggan warinaya ee markaa midba mid uu ka sii warinayo waayo nebiga waxaa inooga soo guurinayaa saxaabigii oona nebigoo saa samaynayaan arkay ama nebiga ayaa waxaa yidhi ama isagoo waxaale baan maqlay saxaabigaasina inta badan dee taabici baa u sii gudbinayaa taabic baa isla odhay waxaad maqlay saxaabi hebel oo leh rasuulkaan arkay oo saa samaynaya kiina taabicu taabicigii usii gudbinaya kii kalena kiisu ilaa intii laga soo gaadhayo kutubta qoraalkeedii iyo diiwaangelintii sunnaha inta laga soo gaadhayo sidaasaa nin waliba ninkii uu ka maqlay yacni loo xusayey ila yowmana hadaana way jirtaayoo xataa kutubta yacni dee sidaasaa sanadkeedii oo sheekhba sheekh u akriyay u akriyay u akriyay u akriyay ilaa halkaa ay markaa ninkii ururiyeen ay ka gelayso saasay ahayd laakiin innaga xaggeena ma jirto marka marka laga eego xagga welinteeda iyo sanadka waxay u qaybsantaa saddex qayboodoo sunna mutawaatira sunna mashhuura sunnatu axad saddexaasay u qaybsamaan taqsiimkaas saddexda loo qaybinayana xanafiyada ayaa leh amaa jumhuurku sida yacni dee saddexdii madhabood ee kale iyo culimmadu si ay u badan yihiin waxaa markaa sunnaha ay u qaybiyaano laba qaybood sunna mutawaatira iyo sunnatul axaad oo mashhuurku markaa waxau noqonayaa oo qayb ka mid a ah sunnahan axaadda qaybihiisa mid ka mida ah ayuunbuu noqonayaa ee qismi gaarkiisa u taagan kama yeelaan sida ay axnaafdu ay samaynayaan awaaxu sunna min xaydu wuruudiha ilaynaa waa sunnaha noocyaalkeeda marka laga ega xagga su aroorka innaga nagu soo aroortay assunnatu min xaydu turuqi wusuuliha ilayna marka laga egaa xagga wadooyinka ay aynagu soo gaadhay innaga ay min xaysu riwaayatiha wadinteeda xaggeeda wamaa yucabaru canhu waa kagala caabire ee lagu yidhaahdo marka laga hadlayo bisanadi sunne tanqasimu ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay u qaybsataa sunna mutawaatira wa sunna mashhuura wa sunnatu axad saddexaasay u qaybsataa wa hada taqsiimuna cinda alxanafiya xanafiyaadkeeda agteeda weeye amaa cinda aljumhuuri jumhuur agtooda fasunnatu qismaani waa laba qaybood alawalu sunna mutawaatira wasaanina sunna silaaxaad weeye ama sunna almashhuura baya cindahu qismu min aqsaami sunnati ilaxaad weeye wala yajcaluunahaa kamana yeelaan qisman qaa'iman binafsi qayb nafdiisa u taagan kamaa yafcalu xanafiya say xanafiya sameeyaan wasanatabicu waxaan raacaynaa taqsiima hulaasi qaybintaas saddexda loo qaybinayo ayaan raacaynaa fanatakalamu waan ka hadlaynaa can kulli qismin qayb kasta oo min hadihi alaqsaami kamida ah calaa xidda gaar baan uga hadlaynaa awalan asuna almutawaatira wa yumkinu waxaa suurtagala tacriifuhaa in lagu tacriibiyo lagu erabixiyo biannahaa iyadu allatii ta weeye rawaha ay warinayaan jamcun kasiirun jamac iyo koox fara oo tuxiilu alcaadatu caadadu ay yacni mamnuuc iyo mustaxiil ka dhigayso tawaadu'am inay isku waafaqaan cala been ow ama wuquucahu beentu minhum inay uga dhacdo min kayri qasti tawaadu'a iyagoo isku iskuwaafaqin aan u qastinin can jamcin waa inay ka wariyaan jamac misli ayagoo kalaa xataa yasila almanquulu ilaa kan la soo guuriyey uu gaarayo ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam nebiga uu ka gaarayo oo wayakuuna weliba uu noqdo mustanadu cilmihim cilmigoodaasi halku ku tiirsanayaana ay cilmiga u leeyihiin bilamri lmanquuli cala nabiy sala allahu calayhi wasalam amarka nebiga laga soo raray almushaahada aragti aw istimaac ama maqal waa inay tahay wuxuu leeyahay sheekhu waxaynu qaadanaynaa taqsiimkaas saddexda u qaybinayaa saddexdaa qaybood mid walbana gaar baan uga hadlaynaa sunnaha mutawaatirka ah tawaaturku dee waxaa iska daba dhacay ee israaxay baa la yidhaahdaa xagga markaa israax ahaanna waxa weeye waa sunnaha ay warinayaan koox fara badan yacni waxba tira qaar baa toddobaatan qaar baa toban qaar baa inba sheegay laakiin tiradu ayadu waa laga maarmaan ma aha waa inay jamac iyo kooxun ay yihiin weliba jamaca iyo kooxaasoo caadada iyo dhaqanka iyo dee sida la yaqaanaa ay ka dhigaysa mid xaaraana oo mustaxiila inay isku waafaqaan been ama inay been uga dhacdo yacni ayagoona isku waafaqin ba aanu qasinin dad yacni farabadni waxay ka qabaan inay dhammaantood beeni ka wada dhacdo dee caadadu ay markaa mustaxiil ka dhigayso ama intay isu yimaadaan inay been allifaan oo isku waafaqaane yacni caadadu ay ka dhigaysa mid mustaxiil ah waanu inoo keeni doonaayo waxaan yacni ay caadadu mustaxiil uga dhigaysaa waxa weeye farabadnidooda yacni ummadda intaa leegee yacni masaajidka kuwada tukanayso oo kale in la yidhaahdo yacni been bay ku heshiiyeen oo dabeetana ay kulligood ka wada warramaan oo la yidhahdo maanta atixiyaadkii dhaxaa laga tegey dee suurtagal maaha yani ummadda intaa leegee masala dee kunga iyo dheedeeda gaaraysaa inay yacni salaadii waxaan jiri ka waranto ee suurtagal maaha markaa waa inay weriyaan jamaca fara badanee caadadu yacni mamnuuca ka dhigayso inay been isku waafaqaan ay ku heshiiyaan ama beentu ay uga dhacdo qasad la-aan waa inay ka sii warinayaan jamac iyaga leeg inaa shaygan laga hadlayo ee lasoo guurinaya nebiga uu gaadho welibana haddana waa inuu mustaladka cilmigan iyo ogaanshahan ogaanshahanay cilmiga arrinka nebiga laga soo naqlinayo uu noqdaa waxaas ayaan araya nebiga oo samaynaya ma waxaasaan maqlay ee waxaan u filaynay nebigu inuu caynkaa u jeeday yani waxaan u maleeya nebigu inuu caynkaa u jeeday waa inaanu ku intoonin ee waxa uu ku intoonaya saxaabiganu ilaa masele kaba soo qaad yacni afar ama shan dabaqadood inuu markaa yahay dabaqadii waliba waa inay tirada intaa leeg tahay ta ku xigtaa intaa in leeg ay leegtay ta ku xigtaa intaa in leeg ay leeg tahay inaa markaa saxaabadii oo iyaguna tiradooda intaa ay leeg tahay waa inay noqdaan wayna arki doonaa yani axaadiida mutawaatirka qaarkood baa laba boqol oo saxaabi wax ku dhow laga warinaya oy ka sugnaanaysaa markaa waayaday saxaabada arrinkaa markaa ay sheegayaan ku intihoonayaana waa inay noqdaan waxaan ay oo samaynaya waxaan maqalnay nebiga oo le waa inuu noqdaa ee arrin ijtihaadi aanu ku intihoonin awalan asuna almutawaatira wa yumkinu tacriifuhaa waxaa suurtagala in lagu tacriifiyo ama lagu eray bixiyo biannahaa iyadu allatii taweya rawahay weliyan jamcun kasiirun jamc fara badan oo tuxiilu alcaadatu caadadu ay markaa muxiil iyo waxaan suurtagal ahayn ka dhigayso tawaaduan inay isku waafaqaan calalkadiib been oo wuquucahu ama been inay minhum ka dhacdo min gayri qasdi tawaadu iyagoon isku waafaqin u qastinin can jamcin waa inay ka warinayaan ayo oo kala ah xataa yasira almanquulu ilaa kan la soo guuriyay uu ka gaadhayo ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam dabaqo kasta waa inay saa tahay wa yakuuna waana inuu noqdaa ama wayakuunu wuxuu noqon mustanadu cilmihim cilmigoodan halkuu ku tiirsanaya ay arrinkanay ka warramayaan ogaadeenna ay ogaadeen bilamri almanquuli can inabiy sala allahu alay slam arrinka nebiga laga soo raray yacni ogaanshahoodaasna waa inuu ku tiirsanayo almushaahada yacni arkid awil ayo goobjoognimo aw ismaac ama maqal wayatadixu lanaa waxaa inooga caddaanaya min hada tacriifi ana shuruuda tawaaturi hiya alif an yakuuna aruwaatu lisunnati kuwa warinaya jamcan kaiira waa inay yihiin oo yamtanico ay reeban tahay oe mamnuuc tahay tawaatucan inay isu waafaqaan calilkadibi been aw wuquucahu minhu ama inuu ga dhaco min duuni qasdin qasda xasba alcaada hadda see caadadu marka ay tahay falaa yushtaradu lama shardiyo litawaaturi looma shardiyo cadadun mucayanun cadad iyo tiro markaa mucayana looma shardiyo bale yuctabar waxaa la fiirinayaa maa yufiidu wax faa'iideynaya ama maa yufiidu lcilmu maa yufiidu lcilmu wax faa'iideynaya cilmi calaa xasabi alcaadati hadba caadada qadarkeeda fii sukuuni nafsi nafda xasilidooda ilayhi ay nafwaadka ay ku xasisho yani waayo waxaa la ictibaaraya wax yani cilmiga uu faa'iidaynayo in markaas yani hadda caadadu si ay tahay in lagu xasilo warkood oo la qaato wa cadamu taati tawaaduci cala alkadib minhum yani isku waafaqid la-aanta aanay isku waafaqaynin cala alkadibi minhum been xaggooda ka ahaatay ilaa imaa lifardi kasratihim farabadnidooda ayaa xagga ka baxday wa imaa lisalaaxihim wa diinihim ama waa wanaagooda iyo diintooda wanaxwu daalika iyo wixii la mida ah. kamaa laa si aan loo shardayna litaxaquqi tawaatur tawaatur si aan loogu shardayna an yajmaca annaasu kulluhum dadka oo dhami inay markaa isku waafaqan hugubaan cala tasdiiqi bihi rumayntiisa bal daabituhu waxa weeye cilmi daruuriyi bih cilmiga daruurigaahi ee laga maarmaanka cilmiga daruurigaha qasabkaahi waa inuu xasiraahum faidaa xasira daalika kaasi markuu xasira xalimna waxaan ogaanaynaa anuu mutawaatirun inuu yahay wa ilaa haddii kale falaa mutawaatir ma noqonayo waxau leeyahay sheekhu waxa inooga caddaanaya tacriifka aan mutawaatir ku caddaynay in shuruudda mutawaatirk tawaaturku ay tahay arrimahan soo socdaa ilaa afar shardi ayuu markaa inooga soo saaray mid weeyaane ruwaadan sunnaha warinaysaa waa inay jamac fara badan oo ay reebtoomayso inay been isku waafaqaan ama beeni uga dhacdo ayagoon markaa u qasinin hadda caadadu markaa ay tahay xasba alcaada waa inay dadkaa faraha badan yihiin ee mamnuuc ay aanay suurtagal ahayn been inay isku waafaqaan ama been qasdla uga dhacdo dhammaantood markaa wada been sheegaan markaa cadad mucayana iyo tiro go-an shardi ma aha bal waxaa la ictibaarinayaa uun wax faa'iideeya cilmi calaa xasbi alcaada cilmi iyo ogaansho wax yani la ogaaday wax faa'iideeyo ayuunbaa la ictibaarinayaa fii sukuuni nafsi ilayn yani xagga ku xasilidda nafdu ay ku xasilayso ruwaadaa ah yani waa waxaa la ictibaarinaya wax cilmi faa'iideeya si caad ahaan oo markaa nafdu ay ku xasilayso warkooda macnaha waa inay dee tiro ay yihiin ama dad wanaagsan ay yihiin oo dabeetana nafdi ay ku xasilayso inay ku sheegayaan ee tiro looma shardiyo haddaba suurtagal-aantan la aanay usu yani aynu leenahay aanay suurtagal ahayn inay been isku waafaqaani taasi laba arrimood unbay ka imanaysaa ilaa ima lifardi kasratihim yacni badnidooda oo xadka ka baxday fardi waa yani xadka ka baxday farabadnidooda xaddaafa imaa lisalaaxihim wa diinihim waa dad yacni wanaagooda iyo diintoodu aad ay u heer sarrayso oo markaa xaggaa marka laga eegaabanay suurtagal ahayn been inay isku waafaqaan ama xagga farabadnida marka laga eego markaa looma shardiya buu leeyahay tawaaturka xaqiiqowgiisa inay dadka oo dhammi shaygaa wada rumeeyaani ee shardi uma aha bal waxaa shardigun cilmi daruuri ah. cilmiga daruuriga waxaa looga jeedaa cilmiga qasabka ah ee qofna aanu markaa isdiidsiin karin ee qof waliba markaasuu ogyahay cilmigaasi waa inuu ku xasilaa markuu kaasi xasilayn ogaanaya inuu mutawaatir yahay haddii kale mutawaatir ma noqonayo wayatabicu lana min hada tacriif waxay nooga caddaanaya ana shuruuda tawaatur hiya waxa weeye an yakuuna ruwaatu kuwa warinaya lisunati jamcan waa inay yihiin kasiiran oo fara badan oo yamtanicu ay mamnuucu noqonayso tawaadud inay isku waafaqaan cala lkadibi been aw wuquucu minhum inuu ama been uga min gayri qasdin qasad la-aan inay uga dhacda xasba alcaada hadba caadadu say tahay falaa yustaradu liltawaaturi looma shardiyo cadadu mucayan cadad mucayan iyo teegood looma shardiyo bal yuctabaru waxaa la ictibaaray maa yufiidu wax faa'iideynaya alcilma cilmi wax faa'iideynaya oo yeesha calaa xasbi alcaada hadba caadadu si ay tahay fii sukuuni nafsi ileyhi nafda ku xasilitaankooda ee ila ruwaati yani xad yani ay nafda ku xasilayso warkooda un waa inay yihiin wacadamu taati tawaatuci cala alkadibi minhum yacnii suurtagal la-aanta inaan yacni inaanay ka imanaynin been bay isku waafaqaan la-aanteedu been ka imaansha la-aanta isku waafaq la-aanta aynay been isku waafaqaani wacadamu taati tawaatu ka imaansha la-aanshaha aanu ka imanaynin atawaadu cala alkadibi inay been isugu waafaqaan minhum xaggooda yani inuu ka yimaado la-aanteedu waxaanaanay been isugu waafaqaynin macnaa weeye cibaarada wuu yar dheereeye waxaanay beenta isugu waafaqaynin waxa weeye imaa lifardi kasratin way fara badan yihiin dee dad fara badanna been isugu waafaqi karaan wa imaa lisalaaxin wa diinihim waa dad markaa wanaagooda iyo diintoodu aaday markaa u sarrayso aanay suurtagalahayn markaa inay been sheegaan wanaxwu daalika iyo kaa wixii lamida kamaa laa yushradu siaa loogu shardeynay bitaxaquqi tawaaturi an yajmaca annaasu inay dadku ku kulmaan kullahum dhawaanta cala tasdiiqihi rumayntiisa bal daabidu waxa weeye xusuulu cilmi daruuriyi cilmigii daruuriga ahaa waa inuu ku xasiraa bihi yacni warkooda waa inuu cilmi daruuri ahoo laqasabi ku xasiraa fa idaa xasara daalika kaasi markuu xasira calina waxaan ogaanay anu mutawaatir yahay wailaa falaan haddii kala maya ba an yakuuna ruwaatu waa inay ruwaadan yihiin fii kulli dabaqatin dabaqo kastoo min dabaqaati riwaaya riwaaya dabaqooyinkeeda ka mida ah, bi hada lwasfi wasfiga alladii kaasoo dakarna waa sheegnay fi shardi alawali waa inay yihiin wuxuu leeyahay dabaqo kasta oo dabaqaadka riwaayada ka mida ah, waa inuu sifada shardiga aan shardiga hore kusoo sheegnay sifada waa inay leeyihiin macnaha iminka dabaqada saxaabada waa inay tirada intaa la egi warinaysaa taabiciinta waa inay tira intaa la egi warinaysaa taabicu taabiciinta waa inay dabaqa intaa la egi warinaysaa yani tira intaa la egi warinay dabaqa kasa warinaysaa an yakuuna ruwaatu waa inay fii kulli dabaqa dabaqo kasta iyo yani yani jaranjaro kasta iyo casri kasta oo min dabaqaati riwaayat riwaayat dabaqooyinkeeda kamid bihada lwasfi waa inay wasfiga ku sugan yihiin alladii kaasoo dakarnaa waan sheegnay fi shardi alawal jiim an yakuuna mustanadu cilmi ruwaati waa inuu yahay tiirsiga halkan ku tiirsanaya cilmu ruwaati ruwaadan ogaanshaheedu can dariiqi almushaahada aragti wadadeed aw ismac ama maqal wayataratab calaa hada shardi amraani baa ka ratibmaya alawalu idaa lam yakun iruwaatu ruwaaddu haddaanay ahayn caalimiina kuwa og bilmukhbari bihi ka laga warramayo beenkan weynaya daanina kuwa malaynaya fa ina sharda laa yataxaqaq shardigu ma xaqiiqoobayo wabitaali sida la seexdidana laa yataxaqaqu tawaaturu mafa ma xaqiiqoobayo wahaani ida kaana cilmu ruwaati mustaridan markuu yahay mid ku tiirsanaya amrin caqliyi kayr maxsuusin oon maxsuus ahayn falaa yataxaqaqu tawaaturu tawatur xaqiiqoodayo xaqiiqoobayo waxa uu leeyahay shardiga saddexaad waa inuu ku tiirsan yahay ogaanshaha ruwaaddu ay shayga laga warranayo ogaadeen waa inuu ku tiirsan yahay oo laga soo qaatay dariiq aragti ama maqal aragti iyo maqal waa inuu ku tiirsan yahay shardigaana waxaa ka rasibaya buuhi laba arrimood haddii ruwaaddu aanay caalimiin ahayn ee ay shayga laga warramayo haddaanay markaa dee kuwo si dhaba u ogahayn oo ay dee waxay markaa arkayeen ama maqlayeen aanu ahayn ee ay kuwa daamiinahoo malaynaya ay yihiin shardigaasi ma xaqiiqoobayo mar hadduu shardigaasi xaqiiqoobi waayona tawaaturkii baan xaqiiqoobaynin midda labaad waxa weeye haddii cilmiga ruwaadda uu ku tiirtanayo arrin caqli ah arrin caqli ah ayaa mase caqliga lagu garanayo ayuu markaa arrinkani ku intoodu isku taagay shay maxsuus ahoo yacni waan arkay iyo waan maqlay maahee arrin caqliga ah. oo sidaasay markaa noqonaysa caqliga ah marka loo eego ayuu yidhi markaa tawaaturkana xaqiiqoonayo jim an yakuuna mustanadu cilmi ruwaati weynaya mustafaadan mid laga faysay can ariiqi lmushaahada aragti wadadeed aw istimaac ama maqal wayataratib calaa hada shardi amraani baa ka ratibmaya alawalu ka hore idaa lam yakun iruwaatu ruwaadu haddaanay ahayn caalimiina kuwo og bilmukhbari ka laga warramayo bian kaanuu daaniina waa inayiin kuwo markaas malaynaya eh lam yushtarad laa faina sharda laa yataxaqaqa shardigiima xaqiiqubayo webitaani sida kala sexdidana laa yataxaqaqu tawaaturu tawaatur ima xaqiiqoobayo wathaniya arrin shardiga labaadee kaa ka ratibaya waxa weeye idaa kaana cilmu ruwaati wargeeda mustanadan mid u tiirsanaya ilaa amrin caqliyin hayra maxsuusin oo aan la taaban garaynin falaa yataxaqaqu tawaaturu tawaatur ima xaqiiqoobayo faidaa taxaqaqa shuruudu tawaaturi markay xaqiiqowdo afaada alkhabaru lyaqiin khabarkaasi wuxuu faa'iideynayaa yaqiin iyo hubaal waalcilma daruuriya iyo cilmi qasaba wahuwa aladii waa ka yudaru ilayhi linsaanu qofka loo dhibgelin baxaydu sio laa yumkinu aanay suurtagala dafcuhu inuu iska celiyaa lianna haabita bitawaaturi ee ugu sugan ka haabiti bilmucaayana aragti mid ku sugmay oo kale ayuu la mid yihi wa haadaa fa sunnatu lmutawaatira sunnaha mutawaatirki maqduucun mid la jari weeye bisixati nisbatiha utirinteedu inay markaa saxiix tahay lirasuuli sala allah alay sl rasuulka loo tiriyey duuna ayi shaki wax shaki kuma jiro in hadalkaa ama ficilkaasi nabi maxamed ka soo baxay oo fatakuunu daliilan bayna madiina tiraxkaadi wa masalan tashriiciyan bay dhahaa u noqon bilaa khilaafin bayna almuslimiin iyadoo muslimiintu isku khilaafsanayn wuxuu sheekhu leeyahay markay shuruudda mutawaatirku tawaatur la xaqiiqowdo warkaasi wuxuu faa'iideynayaa yaqiin iyo cilmi iyo ogaansho daruuri ho hoqasaba oo qof walba loo dhib gelin oo aanu iska celin karaynin iminka dee masalan masaajidkani markaa maxay maxaa yeelay buu leeyahay masalan wixii tawaatur ku sugnaaday wixii mucayano ku sugnaado kale uu ka dhigan yahay masalan iminka dee magaalada hargeysa inuu masaajidkani ku yaallo ma fiicna makaan inuu ku yaallo dee waxaad isdiisin karaysa maaha amaad iska saari karayso oo aad yacni jahilka noqon karayso waa shaygaa markaad aragtay waxaa markaa tawaasuga ku sugnaadayna waa sidaasoo kale isaguna sidaa daraaddeed sunnaha mutawaatirkaahi ayada wax shaki ahoo ku jira inay nebi maxamed ka sugan tahay utiirinteeduna markaa ay tahay mid saxiixa ah, waa mid la isku waafaqsan yahay mar haddii ay saa tahay oo laysku waafaqsan yahay waa daliil min adilati axkaam waa masder iyo meel markaa tashriix iyo axkaamtii laga qaato muslimiintuna markaa iskuma khilaafsana faidaa taxaqaqad markay xaqiiqdo shuruudu tawaatur afaada alkhabaru yaqiin ayuu faa'iideyn waalcilmu daruuriya iyo cilmi qasara wahuwa aladii waa ka yudaru ilayhi insaanu qofka loo dhib gelin yacni si oo laa yumkinu dafcu aanay suurtagal ahay inaad iska celisaa ood iska difaacdaan lianna thaabita bitawaaturi tawaatur waxaa ku sugmay ka thaabiti bilmucayanati aragti waxa ku sugmay oo kale weeye wa calaa hada fasunatu lmutawaatiratu sunnaha mutawaatiri maqduucun mid la jari weeye bisixati nisbatihaa nisbadeeda iyo u tiirinteeda iyo waanaynteeda ila rasuuli sala alla alay slam loo tirinaya inay tahay mid saxiixa duuna ayi shakin ayadoon wax shaki ku jirin oo fatakuunu daliilan bay noqon min adilati axkaami adilada axkaamta ka mid ah wa masalan tashriiciyan masal tashriici oo axkaamta laga qaato ayuu lahaw noqonaya axkaamta bilakhlaami bayna almuslimiin iyadoon muslimiinta wax khilaafi u dhaxaynin anwaacu suna almutawaatira sunaha mutawaatirkaa noocyadiisa asuna almutawaatira qad takuunu qawliya inay mid qawliyo oo dawigu ku qawlay noqotaa la arkaa waqad taquunu ficliya ficliyana way noqotaa wlwlaa waluulaa qaliilatu ta hore waa yartay wasaaniyatu kasiiratu waa fara badan tahay watakalamu canhaa waxaan uga hadlaynaa biijaazin gaabi shadiidin daran aad baan u gaabinaynaa asunatu lmutawaatiratu lqawliya wahiya nawcaani lafdiyin wa macnawi falnawcu lawalu maa tawaatara lafduhu midlu qowli calayhi salaam man kadaba calaya qofka igu been sheega mutacamidan isagoo u beeraya falyataaba wahadyaasa maqcadahu maqcadkiisiiyo meeshuu ka fadhiisanaya meeshuu ka gelayay min annaari naartaadma gelayay ha diyaarsado waxau sheekhu leeyahay sunnaha mutawaatirka ahi mid qowliyaaho qowl loo nisbeeyena waa noqotaa mid ficil loo nisbeeyena waa noqotaa ka qowliga ahi way yartay ka baa fara badan waanan gaabinayna waa ka hadlaynaa sunnaha qowliga ayaa lafdi iyo macnawiisna u kala kaca lafdigu waa ta lafdigiisa la ysku waafaqay ee lafdigiisu xataa aanu iskhilaaf lahayn sida man kadaba calay qofka igu been abuurtaa ee waxaanan odhan yidhaa nebi maxamed baa yidhi ha diyaarsee maqcadahu min annaar naarta meesha uu ka gelayo xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyaynu ku gaabsanaynaa laakiin waxa wariyey dad aada u tiro badan sunanka iyo masaanidii mid walba uu ku yaallaa culamada qaar waxay gaadhsiiyeen yacnii boqol saxaabiyiinka badan baa laga wariyey oo asaanidu markaa mid walba uu gelayaa oo lafdigaas haddana isku wada waafaqsan ee aan markaa kala duwanayn ayaa ayaa ku sugnaatay ilaa sagaal iyo toddobaatan waxaaba taxaba yacni kutubtan ka hadasha khabarka mutawaatirka ayaaba taxaysa oo marka hebel hebel ciddaasa ka warsi hebel ciddaasa ka mid walba saasay ayay u taxayaan marka sunna mutawaatira lafdi qawliya lafdiya waa taa anwaacu suna mutawaatira asuna mutawaatira qad takuuna qawliya inay noqotaa halka waqad takuuna ficliyana waa noqotaa waluulaa qalilatu waa yartay wahaaniyatu labaada kasiiratu waa fara wanatakalamu canhuma waa ka hadlaynaa labadooda biijaazin gaabi shadiidin daraan aad baan u gaabeynaa asuna almutawaatira alqawliya wahiya noocaani waa laba nooc lafdiyin wa macnawiy ama lafdi wa macnawi weeye fanawcu lawal nooc hore maa tawaatara lafduka lafdigiisa markaa tawaaturka noqday ee laysula raacay weeye midlu qowlihi calayhi asalaatu wasalaam man kadaba calay qofka igu been abuurtaa mutacamidan isagoo camdinaya falyatabawaa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa ayuu ka geli lahaa min annaari naarta haluu ka geli lahaa ha ka diyaarsado waalmacnawiyu macnawiguna maata waa tana almacna almushtaraku fiihi waa ka uu tawaatulay uu iswaafaqay iska daba dhacay macnaha mushtaragaa lagu yahay dhexdiisa duna tawaturin lafdihi laakiin lafdigiisiba tawaaturin ay maa takhtalifu alfaadu ruwaati fiih alfaada ruwaadan warinaysaa way iskhilaafsan tahay walaakinahaa kulluhaa dhammaanteed tashtamil waxay koobsan calaa macnan waaxidin macno keliya fii jamiici ruwaati fii jamiici riwaayaati riwaayaadka oo dhami lafdigooda isuma waafaqsana laakiin macno keliya ayay ka wada hadlayaan walaa yalzamu fii hada nawci fii hada nawci fiihibu laakiin waa fii hada nawci nawcan dhexdiisa laazim maaha an yakuuna asxaabu kulli riwaaya riwaayo kasta asxaabteedu calaa xiddatin si gaara qad balaquu inay gaadheen xadda tawaasure xadka tawaasur inay gaadheen iyadu laazim maaha walaakin almacna lmushtarak macnaha mushtarak ee ka dhaxeeya ayaa yushradu fiihi waxaa loo shardiyaa buluuq xaddu tawaatur in xaddu tawaatur yacni uu gaadho macnahan ka dhaxeeya ayaa shardi wuxuu yahay inuu xaddu tawaatur inuu gaadho biictibaari mashruuci riwaayaati marka riwaayinka majmuucooda laysu geeyo ee mashruucooda la eego waa inay xaddu tawaatur ay gaadhayaan laakiin mid kasta inay xaddu tawaatur gaadho shardi maaha waxaynu ku jiray adilatu axkaam siida daliilkii labaad ee sunnaha ayaynu ku jirnay iyo qaybsannadii ay sunnuhu qaybsanaysay marka laga eega xagga siday inoo soo gaadhay ayaa wuxuu inoogu qaybiyey sunna mutawaatira sunna mashhuura iyo sunna axaad siday xanafiyadu ay u qaybiyeen ama sunna mutawaatira iyo sunna axaad sunnihii mutawaatirka ahaa iyo noocyadiisii ayaynu ku dhex jirnay marka ay usuuliyiintu ay ka hadlayaanna xadiidka haysaan uga hadlayaan ama sunnaha horta asliyan waxaa dee ka hadalkeeda faniga mustalaxa ayaa laga hadlaa laakiin maadaama oo dee adilatul axkaam ay ka hadlayaan ayaguna inay waxoogay markaa axkaamdiisa ka hadlaan waa laga maarmaan waayo qur-aanka qofka eegayaa wuxuu ka eegaa uu keliya xagga dilaalada tusinta sidaa daraaddeed baa xagga dalaaladii alfaada ayay ka galaan xagga hubuudkiisa waa qadciyu hubuud baynu soo sheegnay laakiin sunnaha marka la eegayo xagga sugnaanshihiisana waa laga eegaa xagga dalaaladiisa iyo tusintiisana waa laga eegaa hadda xagga sugnaanshaha ayay markaa ka markaasuu mid mutawaatirka ahaa ficliya iyo qowliya ayay u qaybsamaysaa tii qowliga ahaydna laba nooc buu inoogu qeybiyey lafdiga macnawi noocii hore lafdiga ahaayee lafdigiisa la ysku raacay iyadoo waynu soo tilmaamay waalmacnawiyu macnawiguna huwa maa tawaatara almacnaa waa ka macnuhu uu israacay almushraku fiihi ee la wadaagaa duuna tawaaturi lafdihi laakiin lafdigiisa aan u tawaaturinoo lafdigiisa aan laysku raacin ay maa takhtalifu waa kay iskhilaafto alfaadu ruwaati ruwaada alfaadiisu fii dhexdiisa isku khilaafto walaakinaha sigayshe kulluhaa dhammaanteed tashtamilu waxay koobsan calaa macnan waaxidin macno keliya fii jamiici riwaayaati riwaayooyinkao dhan walaa yalzamu fii hada nawci fiihidaasi bimacnaa fii weeye sidaasay markaa waa qalad madbaci iyo fiihidaasi walaa yalzamu fi hada nawci noocan laazim maaha an yakuuna asxaabu kulli riwaaya qolada warinaysa riwaayad kasta calaa xidda gaar ahaanteeda qad balaquu xadda tawaatur xaddu tawaatur inay u gaadheen qolo waliba riwaaya kasta gaar ahaanteeda aya taasi laazim maaha walaakin almacna almushtarak macnahan mushtarakee ay wadaagaan yushradu fiihi waxaa loo shardiyaa buluuqu xaddi tawaatur xagga tawaaturka inuu gaadho bictibaari mashruuci riwaayaati riwaayaadkii majruucooda isugeyntooda marka la eego wa mihaalu hada nooc waxa weeye kownu lacmaali acmaasha ahaanshaheeda mabnaha waxa ay ku dhisan tahay aniya inay tahay waana ictibaaraha waxaa lagu ictibaarinayaana biha niyada inay tahay fa hada almacnaa macnahan ruwiya can inabiyi sala alayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey bisuuratin mutawaatiratin suura mutawaatira id waradat bihi waxaa ku soo aroortay akhbaarun kahiiratun akhbaar fara badan oo tabluqu gaadhaysa xadda tawaaturi fii dalaalatiha tusideeda calaa hada lmacna ay tusinayso wain kaana haba ahaada kullu khabarin khabar kasta lam yabluq midaan gaadhin binafsihi lafahandiisa xadda tawaaturi yaanu u gaadhin been fa min waxaa ka mid ah alakhbaaru almarwiyatu akhbaarta laga wariyey can sala allahu calayhi wasalam ee u yihi innama alacmaalu acmaashu waxay ku ansaxaan biniyaati niyooyin wa inamaa likulli imri'in qof kastana waxa u sugnaaday maani waa wuxuu niyeeyo wa qowluhu iyo qolaadiisii uu nebigu yihi man qaatala qofka u dagaalama litakuuna inay noqoto llahi ilahay kelimadiisu iyo diintiisu hiyo alculyaata sarraysa fa huwa isaga ayumaa fii sabiili illahi ilaah jidhkiisa ku sugan iyo wa ruba qatiilin mid la dilay badanaa bayna safaynin labadii saf ee iska soo horteeda dhexdiisa oo allaahu ilaahayda aclamu ogyahay biniyatihi niyadiisa iyo wakayru daalika ka qayrkii min alakhbaari alkahiira akhbaartii faraha badnayd addaalati ee tusinaysa calaa ana ictibaar alcamali camal ictibaarintiisu inamaa yakunu biniya inuu niyo ahaanayo fahada almacnaa macnahani tawaatara can inabiy calayhi salaatu wasalaam waa ka tawaaturay oo si markaa fara badan ayuu uga sugnaaday id jaa wuxuu ku yimi fii akhbaarin katiira khabarro fara badan oo ajmacat ay ku kulantay ajmacat ku kulantay calaa hada almacnaa macnahan wain ikhtalabat ilalfaadu lafdiyaalku ha iskhilaafsanaadaan wa tanawacat ilqadaayaa qadaayada iyo arrimahay ka hadlayaana haba kala duwanaadaane waxa uu leeyahay sheekhu macnawigu mutawaasilka macnawigaahi waa ka uu iswaafaqay macnaha mushtaraga ah ee ka dhaxeeya laakiin lafdigiisu aanu tawaaturin ee aan lafdi qura lagu soo wada gurinin mutawaatirka lafdiga waxani waa ka lafdigiisa laysku wada waafaqay sida man kadaba calaya mutacamidan falyatabo maqcadahu min annaar oo ilaa laba boqol oo saxaabi ay gaadhsiiyaan markaa intaa laga wariyey iyo markaa saxiixayn iyo sunan iyo masaanid iyo mid walbana ku soo arooriyey maxaajibna macnawigu laakiin waxa tawaaturaya un macnahan mushtaragga ah ee ka dhexeeya macnaha ayay wada tilmaamayeen laakiin alfaaddii waa iskhilaafsan tahay oo alfaadda ruwaaddu ay leedahay way iskhilaafsan tahay laakiin macno keliya ayuunbay markaa koobsanaysa ay ka wada hadlaysaa riwaayaadko dhan mar hadduu mutawaatirka macluga aan ka hadlaynana laasim ma aha in riwaayo kasta asxaabteeda warinaysaa gaar ahaanteeda xaddu tawaatur inay u gaaraan laakiin macnaha mushtaraga ah ka dhexeeya ayaa waxaa la shardiyaa xaddu tawaatur inuu gaadho oo intaas oo riwaayo iyo intaas oo markaas ruwaad oo markaa tiradoodu ay xadkii gaarsiisan yihiin ay caadadu mustaxiidka ka dhigaysay inay been isku raacaan waa inay markaa ka wada sugnaataa marka la eego majmuuca riwaayadka marka la isu geeyo mihaalkeeda way badiyaan laakiin wuxuu tusaale inagu soo qaatay in acmaasha waxa mabnaheedii ay ku dhisan tahay ee lagu dhisayaa niyada uu yahay waxa lagu ictibaarinayaana niyada uu yahay waa macnaha hadda iminka inaad masalan weysaysanayso ood cibaadadii weysidahayd gudanayso iyo inaad boor iska maydhayso oo aad markaas sagii iyo afkii aad luqluqato ood wejiga maydho oo aad gacmihii iyo lugaha iska maydho oo aad markaa madaxana iska masaxdo boorhkii haddii aad markaa boor iska masixid iyo qabowsi uga jeedana dee weyse kuu noqon mayso kuwa salaadii cibaadahi u gudan maysid haddii aad weysadii uga jeedana dee weyse aad ku dahaaro aad yacni cibaadadii ku gudato ayay noqonaysaa waxaa markaa kala saaray waa niyada marka acmaashu inay niyada ku dhisan tahay waxaa lagu ictibaarinayaa niyo tahay waa macnaha macnaha nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa looga wariyey suuro mutawaatira ayaa nebiga sala allahu alay slm looga wariyey waxaana ku soo aroortay akhbaar iyo axaadiid fara badan oo xaddu tawaatur gaadaysa marka laga eego xagga tusidda macnahan ay tusinayso walow khabar kasta gaar ahaandiisa yaanu uba gaadhin xaddu tawaature waxaa ka mid a buu leeyahay akhbaarta laga warinaya nebiga ee niyada ka hadlaysa wuxuu inoogu horraysiiyey xadiidka macruufka ah ee culimada xadiidkuna inta badan ay kutubtooda ugu horraysiiyaan wa xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayeen macruufka ahaa ee arbiciinkaba ugu horeeyey xadiidka ayaa markaa ka mid ah wuxuu nabigu sala allahu alayhi wasalam yidhi inama alacmaalu binniyaat niyooyinku waxay ku ansaxayaan ee acmaashu waxay ku ansaxayaan niyooyin qof walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo waa mid waa acmaal oo dhan waxaa isagana soo arooray xadiidkan kale ee nebigu sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey nin qabyaalad u dagaalamaya nin geesinimo u dagaalamaya nin wax kale u dagaalamaya koodeebaha fii sabiilillahi ku sugan markii la yidhi nebigu wuxuu tilmaamay oo yihi qofka u dagaalamaa ee niyadiisu ay tahay kelimadda ilaahay iyo diintiisu ha kor noqoto fa huwa fii sabiili illaah taas ayaa ilaahay fii sabiilillaahi taas ayaa ku sugan oo ilaahay jidkiisii u dagaalamaya marka waxaa la arkaa inay isku dhinac jiraan oo ay si wada dagaalamayaan rafaadkoodu si wada yahay ee dhibta soo gaadaysaa mid tahay haddana waxaa kala saaraya ee midna fii sabiili shaydaani ka dhigaya midda fii sabiilillahi ka dhigaya waa niyada uu qofku markaa niyeysan yahay xadiidkanna bukhaari iyo muslim ayaa wariyay abi muusa ayaa isagana laga warinaya waxaa kaloo ka mid a xadiidkan isagana ruba qatiilin bayna safayni allahu aclamu biniyatihi xadiidkan waxa wariyey imaamu axmed ayaa soo saaray welibana wuxuu ku soo saaray musnadka cabdillahi bni mascuud inkastoon isaga laga warinin sidaa daraaddeed baa markaa ay ku tilmaamayaan culimada xadiidka in badan oo ka mid inuu mursal uu yahay xaafid alciraaqina wuxuu markaa ku tilmaamayey takriijka ixyaaga waxa uu tilmaamay markaa imaam axmed xadiid ibn mascuud inuu ku wariyey laakiin musnadkiisa ayuubuu keenaa sanadka cabdillahi ibn mascuud kuma jiro ibnu lahyaha ayaana markaa sanadka kaga sugan sheekh albanina waa uu daciifiyey xadiidkan jaamic yani daciifu ljaamicu sagiir ayuu ku daciifiyey welibana markaa waxaa ka horeysay oo in hore ayaa ka horreysayoo waxaa shuhadaau ummatii liasxaabi lfurush ruba qatiilin bayna safayni allahu aclamu biniyatihi intaas ayaa ka horreysay ama ina aktara shuhadaa ummatii ummaddayda share badidoodu liasxaabi lfurushi kuwa markaa furaashyada laasima ayuu markaasu u sugnaaday bimacnaa kuwaan markaa ka haajin ee ayagoo markaa furaashyadoodiiyo guryahoodiina markaa ku sugan haddana jihaadkii u diyaarka ahee markaa jihaadaya ee markaa markaa dagaal ay maqlaan iyo markaa meel islaamka laga soo galayna u qaadanayo hubkooda markaa intaa hore intaas ahayd warubba qatiilin badana ama wax badana la arkaa mid la dilay bayla safaynin labadaas saf dhexdooda safka muslimiinta iyo safgaa galada oo allahu aclam biniyatihi ilaahay niyadiisa isagu ogyahay ilaahay ayuunbaa niyadu markaas u dhintay isagoo markaas safgaa ka soo jeeda mu'miniinta ayaad arkaa dee niyo xununu leeyahay sidaa daraaddeed inuu naarta markaas ku galo iyo markaa kuwaa kayrkooda akhbaartii faraha badnayd ee tusinaysay camal waxa lagu ictibaarinaya inuu niyo yahay markaa macnaha camal in waxa lagu ictibaarinayaa niyo uu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ka tawaaturay akhbaar fara badan ayaana ka sugnaatay oo macnaha ku kulantay walow alfaadoodu ha iskhilaafsanaato qadaayaadkay ka hadlayaana haba kala gedisnaato oo yaanay markaa isku wax ka hadlin bicin walmacnawiyu macnagu huwa maa tawaatara macnaha macnuuku tawaaturay ayaa la yidhaahdaa macnaha almushtaraku fiihi ee mushtaraga lagu yahay duuna tawaaturi lafdihi laakiin lafdigiisu aan u tawaaturin ay maa takhtalifu ka iskiraabdalaga alfaadu ruwaati kuwa warinaya lafdiyaalkoodu fii dhexdiisa walaakin haase yeeshe kullaha dhammaanteed tashtamilu ay koobsanaysa calaa macna waaxidin macno keliya fii jamiici riwaayati riwaayooyinka o dhan walaa yalzamu fii hada nawci ka laazimi maayo an yakuuna inuu noqdo asxaabu kulli asxaabu kulli riwaayati riwaayad kasta asxaabta warinaysa yacni dadka warinaya calaa xidatin gaar ahaantooda qad balagu inay gaadheen xadda tawaaturi tawaatur xadkii inay gaadheen laazim ma aha walaakin almacna almushtarak macnahan ka dhaxeeya yushradu fiihi waxaa loo shardiyaa buluuqu xaddi tawaatur xadkii tawaaturka gaadhitaankiisa biictibaari majmuuci riwaayaati riwaayinka majmuucooda iyo marka loo ictibaariyo wa mihaalu hada nooc noocan mihaalkiisu waxa weeye khawrul acmaali acmaasha ahaansheeda mabnaha waxay ku dhisan tahay anniya inuu yahay waana ictibaaraha acmaal ictibaarinteeduna biha biniyati inuu yahay fa hada almacnaa ruwiya cani nabiyi waa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam bisuura mutawaatira suura markaa mutawaatira oo iska daba dhaacday oo cadadkii iyo tiradii aan soo sheegnay markaas ay warinayaan ayay markaas kaga sugnaatay id cille waradad bihi waxaa ku soo akhbaarun kasiira akhbaar fara badan oo tabluuqu gaaraysa xadda tawaaturi fii dalaalatiha tusi jira calaa hada macna ay tusinayso wa in kaana haba ahada kullu khabarin khabar kasta lam yabluq aan gaadhin binafsi ridi xadda tawaaturi aanu be oo misle xadiidka ilimka usoo horreeyoo kale ee inama alacmaalu gariib baa lagu tilmaamaa waayo waxa wariyey cumar bin khadaab oo keliya ayaa nebiga ka wariyey saxaabi kale kama warinin qariinka yani mulaqa ama alfard mulaq waxay ku tilmaamaan weeye famin hadihi alakhbaari waxaa ka mid ah almarwiyati laga wariyay can nebi sala alla alay sl inama alacmaalu acmaashu biniyaati niyoyamaya ku ansaxan wa inama likulli imri'in qof kasta waxau sulaymaani waa u wa qowlihi iyo onaadiisii wa min hadihi alakhbaari qowluha ayaa ka mid a ah man qaatala qof u dagaalamo litakuuna inay noqoto kelimatulahi iyo alculyaasa saraysa fahuwa fii sabiili illahi kaasaa jidka ilaahay ku sugan waruba qatiilin badeena mid la dilay bay la samayni labada saddexdooda allahu la yaclamu oge biniyatihi wagayru dalika iyo kaa kayrkoo min alakhbaari alkasiira akhbaarta faraha badan adaalati ee tusinaysa calaa ma ictibaaran camali camal waxaa lagu ictibaarinayaa inuu yahay inamaa yakuunu wuxuu noqonayaa wagayru dalika oo min alakhbaari kamida ah alkasiirati ee faraha badnayd addaalati ee tusinaysa calaa ana ictibaara alcamali camal ictibaarintii inamaa yakuunu linoqonaya biniyati fa hada almacnaa tawaatura cani nabiy calayhi asalaatu wasalaam waa ka tawaaturay idxilliga jaa waa yimi jaa waa yimi yani macnahaasi fii akhbaarin ayuu ku yimi katiiratin oo fara badan oo ajmacat ku kulantoo isku waafaqday calaa hada almacnaa waid ikhtalabat ilalfaadu lafdiyaalku haba iskhilaafaan wa tanawacat ilqadaayaa qadaayaadkuna haba kala gedisnaadaane haaniyan asunatu lmashhuura waa sunnaha mashhuurka ah wahiya alatii rawaahaa waata ay wariyeen can inabiyi alatii rawaahaa can inabiyi uu ka wariyey waaxidun aw isnaani ama laba ey cadadu lam yablugan gale xadda tawaatur uma tawaatara dabeetana tawaaturday licasri taabiciina wa casri taabici taabiciina بأn kana ruwaatuha waynihi inay jamiica jumuucan jamacyo laa yutawahamu an la tuhmaynin tawaadu'an iskuwaabaqooda calalkadiba baa isku waafaqeen fasunatu lmashhuura sunnaha mashhuurkii idan markaa hiyo latii waata kaanad ahaatay fi lasli min sunani ilaxaad ayay asla ka tahay ay maa naqalahaa caninabiy cadadun baa ka wariyey oo ka soo guriyey duuna cadadi tawaaturiha uma ishtaharad wa tawaatarat deetana caam bay noqotay oo waa tawaaturtay fi lqarni ahaani waaalis wa humaa casraa ataabiciina wa taabici taabiciin waana labada casri ee taabiciin iyo taabicu taabiciinta wa min hada tacriif yatadixu lana bijanaahin si cad oo muuqato waxay inooga caddaan ana sunna almashhuura sunnaha mashhuurka kayru maqduucin midaan la jaraynin weeye bisixati nisbatihaa utirinteeda ansixitaankeeda ila rasuul sal l sl loo tirinayo walaakinaha maqduucun waa mid la jari bisixati nisbatiha utirinteeda ansixitaankeeda iyo raawilahaa ki ka warinaya can irasuuli walihaada saa daraaddeed baa qaala alxanafiyatu canhaa waxay ka yidhaahdeen inahaa tufiidu dannan qawiyan bay faa'iidaynaysaa kaanahu lyaqiin si uu yaqiin yahay oo kale wa huwa maa yusamaa waa waxa loo yaqaano bicilmi tumaanina cilmiga xasiloonida lagu xasilaya bisixati nisbatiha nisbadeediyo utirinteeda asixitaankeeda ila rasuuli sala allahu alay slam wahiya bimansilati sunna ayay la mid tahay almutawaatirati ee mutawaatiraha cinda alxanafiyati min jihati lizuumi alcamali biha dhinaca marka laga eego kudhaankeedu inuu laazimiyey wa jaclihaa iyo in laga yeelo masteran tashriiciyan master tashriiciya in laga yeelo iyo wa daliilan daliil laga yeelo min adilati alaxkaami kamta adiladooda ka mid a wa hada wa min hada nawci waxaa ka mida xadiidu inama alacmaalu binniyaat ayaa ka mida wa inama likulli imri'in maa nawaa waa marka yacni xaggana layska taaga laga ego iyo wa taxriimu nikaaxi lmar'ati gaar keli ahaantii marka loo ega wey iyo wa taxriimu nikaaxi lmar'a inay xaaraan ruux dumara in lagu guursado calaa ammatihaa yacni ma ammatihaa eeddadeed oo calaa khalati ama habaryarteed waxau sheekhu leeyahay sunnaha mashhuurkaahi waana sidaanu inoo sheegaya waa tacriifka xanafiyada tacriifka markaa jumhuurka ama yacni culamaa lmustalax ay ku tacriifiyaan waynu tilmaami doonaa waata ay ka wariyaan buu ihi nebiga xaggiisa mid ama laba ayaa ka warinaya macnaa cadad iyo tiro aan xaddu tawaaturkii gaarin baa ka warinaysaa kadib ayay dabeetana casriga taabiciinta taabiciintu waa waxa weeyaan waa casrigii raacay casrigii saxaabada rasuulka ee soo gaadhay arkay baa la dhahay casriga taabiciinta casriga taabicu taabiciintuna waa kuwii taabiciintii asxaab soo gaadhay iyaguna soo gaadhay casrigoodii baa la dhahay casrigaa la xidhiidhay labada casri ayuu ama taabiciinta ama taabicu taabiciintabu tawaaturayaa laakiin xagga casriga saxaabada iyo cidda nebiga ka warinaysa yacni waxaa ka warinaya mid ama laba cadad aan mutawaatir ahayn baa ka warinaya oo ruwaadda warinaysa labadan casri ee dambe waa jumuuc iyo sharciyo fara badan oon la tuumaysanaynin inay isu waafaqaan been marka sunnahan mashhuurkaahi waata xagga asalka iyo xagga asalku asalka sanadka halka uxigta nebi maxamed weeye aslu sanad waa sunan ulaaxaad xaggaa marka laga eego nebiga waxaa ka soo warinaya cadad aan cadadkii mutawaatirka ahayn intaa kadib ayay mashhuur noqonaysaa caam noqonaysaa ee tawaaturaysa qarnigii labaad iyo kii saddexaad ayaa saxaabadii waxaa ka warinayaa yacni cadad fara badan oo cadadkii aanay suurtagal tahay been laysku raacaana iyo kii saddexaad waana qarniga labaad iyo qarnigaasa waa casriga taabiciinka taabicu taabiciinta weeye yacni suurada saddexda cashri wixii ka dambeeyey ayadu cibro male leanna sugantii casirada wixii ka dambeeyey dee waa la diiwaangeliyey oo way baabday oo yacni kaafacan kaafa ayaa ka soo guuriyey ee intaa ka horraysa aan la diiwaangelin ayaa la eegayey haddaba isagu sidaas ayuu sheekhu isagoo ka soo naqlinaya xanafiye markaasuu inoogu tacriifiyey waana taynu nidhi qaybintan loo qaybinayo sunna mutawaatira iyo sunna mashhuura iyo sunna axaad waa tartiib ay xanafiyadu leeyihiin jumhuur waxay u qaybiyaan sunna mutawaatira iyo sunna axaad sunna axaadka ayay waxay u qaybinayaan mashhuur iyo casiiz iyo qariib bay u qaybiyaan sida dee macruufkaba aynu kutubteena rasuulkaba aynu ku soo aragnay markaa mashhuur waxay yidhaahdaan maa rawahu alaaatu faasiru fii kulli abaqa waa waxay wariyaan saddex iyo wax ka badani fii kulli abaqa maa lam yabluq xadda tawaatur saddex iyo wax ka badan ayaa dabaqo kasta warinaya dabaqada ugu yari waa inay ahaataa saddex dabaqa saddexi wayay jirtaa walow hal daba ama dabaqaadkiisoo dhamido saddex ha noqdaan amba ugu yaraan hal dabaqa haddaysan xaquuqato inta kale haba badatee waxaa la yidhahdaa mashhuur baa la yidhaahdaa casiizna waxaa la yidhaahdaa ka ruwaaddiisu aanay laba ka yaraanin dabaqaadka sanadka oo dhan walow xataa hadday dabaqo keliya laba noqdaan dabaqada saxaabada ama taabiciinta ama taabi taabiciinta inta dambe haba ka bataane kana casiiz baa la yidhaahdaa gariib baa ku yimid hariib waxaa la yidhaha ka riwaayadiisa uu la keliya oga raawi keliyahay walow dabaqo keliyaba ha ahaatee sida xadiid xadiidkeeni inama alacmaalu binniyaat marka laga eego macnahan niyada ee uu dee la wadaagayna macnahan ay tilmaamayaan waa ma waa macnawiya laakiin isaga xadiidka gaar ahaantiisa marka loo eego waa hariib waayo cumar bin khadaaba qulaa asmu sanadka warinaya saxaabi labaadoo xadiidkaa warinayaa ma jiro marka ariib ayaa la yidhahdaa ariib mutlaqaba weliba la yidhaha ama alfardu nisbi baa la yidhahdaa eh, almutlaq baa la yidhahda nisbiguna waa ka sanadka dhexdiisa halka hore dhowr baa ka warinaya ah, laakiin sanadka dhexdiisa ayaa meel kamida ah nin qurigu ka warinaya taana waxaa la yidhaahdaa eh, alqariib nisbi baa la yidhahdaa alfardu nisbi baa la yidhahdaa marka sida calankaa markaa waa sia laakiin kani waa tacriifkii xanafiyada waayo sheekhu yacni waa had iyo gooraale wuxuu soo qaataa ama waa xarafi ama ka xarafi in ay usoo haddaba tacriifka muri waxa inooga caddaanayaa sunnaha mashhuurka ah yacni maqduuc ma aho mid la jalayo yaqiina ma aha u tiilinta rasuulka loo tiilinayo ansixitaankeedu oo dee mid qudhaa wariyey ama labaa wariyey oo asalka sanadka oo xagga markaa saxaabada niqula ayaa wariyey laakiin waxaa maqduuca ah oo ayada yaqiina saxitaanka loo nisbaynayo raawiga rasuulka ka warinayey ilain saxaabiga cidda ka warinaysa taabiciintu waa cadad mutawaatira markaa saxaabi taabiciga cadad mutawaatira ka wariya inay ka suganta iyada waa yaqiin taabici taabiciga ka sugantahayna waa yaqiin laakiin xagga rasuulka u tiilinteeda dee niqula ama labaa ka wariyayo ayadu maaha maqduuc maaha ama yaqiini maaha saas daraaddeed bay xanafiyadu waxay leedaen sunnaha mas danni qawi ayay faysasta yaqiinkaoo kale ah oo cilmu tumaaniina ayay ku ayay ku magacaabaan bisixati nisbata ila arasuul xagga laakiin ku dhaqanka iyo masar tashriiciya iyo daliil min adilat alaxkaam in laga yeelayana waxay kala mid tahay bay leedaen sunnihii mutawatirka ahayd waxaana ka mid a xadiidka ibn abcar biniyaad iyo xadiidkaas kale tilmaamaya taxriimu nikaaxi ilmarati cala camati aw khaalatiha yacni lafdiga xadiidku waxaa laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha la kulmin maayo oo guurba u kulmin maayo ruux dumar iyo deed iyo ruux dumar iyo habaryateed bukhaari iyo muslim baa warinaya xadiidka lafdigiisu waa kaa ثانiya sunat mashhuura waay lati rawaaha waatu can nabiy sala اlahu alay slam ka wariyay waaxidun aw ismaani axadadun baa ka wariyey lam yabluq aan gaadhin xatta tawaatur uma tawaatara dabeedna way tawaatureen fi casri taabiciina taabiciinta casrigoodii wa casri taabici taabiciina iyo taabic taabiciinta casrigoodii baan yakuuna ruwaata waa jumuucan jamacyo laa yutawaham la tuhmayo tawaatur inay isku waafaqaan cala been fa sunatu lmashhuura idan hiya latii waata kaanad hadda bilasmi sunan ilaxaad ay maa naqalahaa cani nabiy sala allah alay slam waatuu ka soo guriyay cadadun duuna cadadi tawaaturaya uma ishtaharad dabeetna noqoto wa tawaaturad mutawaatir noqoto iska daba dhacday fi lqarni thaani wa qarniga labaad iyo saddexaad wahumaa labadaa qarnina casraa taabiciina wa taabici taabiciin waa labada casriya taabiciinta iyo taabicu taabiciinta wa min hada tacriifi yatadixu lanaa waxa inoo muuqanayo inoo cabari bijanaain si waadixa ana asuna almashhuura kayru maqduucin mid aan la jaraynin weeye bisixati nisbatiha utirinteeda ansixitaankeeda ila rasuuli sala allah alay slm loo tirinayo walaakin hase haatee maqduucun waa mid la jaray oo yaqiina bisixati nisbatiha ila raawi inay ansaxayso oy ansaxday tirinta loo tirinayda ila raawi lahaa ka warinaya can rasuuli ka warinaya walihaada saa daraadeed baa qaala xanafiyatu canhaa waxay ka yidhaahdeen inaha tufiidu waxay faa'iideynaysaa dannan qawiyan bay faaidaysaa kaanahu lyaqiinu aada moodo wahuwa huwa ma yusabaa bicilmi طumaaniina waa waxa la yidhahdo bisixati nisbatiha ayaa lagu xasilayaa utiirinteeda ansixitaankeeda ila rasuuli sala alla alay slam loo tiriyo wa hiya iyadoo bimansilati sunna almutawaatira bay la mid tahay cinda alxanafiyati xanafiye agteeda min jihati lusuumi alcamali biha ku dhaqankeeda in laazima jihadeeda ayay kala mid tahay iyo wa jaclihaa in laga yeelo masalan tashriiciyan masal tashriiciya in laga yeelo wa daliila min adilati alaxkaami in laga yeelo wamin hada nawci waxaa kamid xadiidu inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli mriin maa iyo wa taxriimu nikaaxi lmar'ati haweeney guurkeeda xaaraantinimaysa calaa amatiha ma amatiha lala guursado aw calaa khaalatiha ama habaryabteed korkeed lagu guursado oo waa xadiidkaa markaa sheegnay isagana bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa tilmaamayay wallahu aclam khayr nagu joogo